bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qaala اlmuؤalifu raximah اllahu tacaala kitaabu اljinaayaat jinaayaadkii ayuu u kitaab yahay wاljinaayaatu jamcu jinaayatin weeyaan jinaaye oo la jamciyey acamu min an takuuna qatla aw qaطcan aw jarxan waa ka caamsan tahay marka dilka gooynta xubin la gooyo dhaawac intaba waa ka caamsan tahay wax dhan waa wada shamlinaysaa jinaaye marka la yidhaahdo ayb qatligii baa marka ugu daran jinaayada oo qof la dilo qatligii buu marka u hormariyey ayb oo dunuubta bacda alishraaki billaahi tacaalaa axaadiidta waxay tilmaamaya in qatliga qof muslima gardarro lagu dilo inay ku xigto shirkiga uu ku xigo wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama ayb qatligaasuu marka ka bilaabay oo uu hormariyey waxa uu yidhi alqatlu dilku calىa ثalaaثati adrubin saddex nooc korkiis ayuu ahaaday ku yimaadaa camdun maxdun camdi kas maxdun oo barax tiran wa khaطa'un khaطأ maxdun oo khaطa'nimada u barax tiran wa camdun camdi oo khaطa'un haddana gef uu ku jiro yacnii kas oo kama uu ku jiro dilkii marka wuxuu u qeybiyey saddex qaybood uu ku dhici karaa saddex nooc nooc ka mida unbuu noqon camdi maxdi ah camdiga maxdiga ana waxaa weeyaan qasdu اlficli waالshaksi bimaa yutlifu haaliban ama bimaa yaqtulu haaliban ficilkii oo loo qasdo shaksigii oo loo qasdo wax wax dilana loola qasdo ayb qasdu اlficli ficilkii in loo qasdo washaqsi shaqsigiina loo qasdo ficilkii iyo shaqsigii labadaba waa qasad waxa lagu dilaayo loogula qasdaayana waa bimaa yaqtulu qaaliban wax sida badan wax dilo ayb kaas marka waxaa weeyaan waa camdiga maxdiga ah khaطa'ana marka waxaa weeyaan qasdu اlficli ficilkii oo loo qasdo duuna shaksi ayb shaksiga laakiin maya bimaa yaqtulu haaliban wax wax dilo ayuu wax ku tuuray ficil waa jiraa oo tuuryadii iyo waa jirtaa laakiin shaksiga u qasadkiisaan jirin ayib waxay ku miaaliyaan marka qofka isagoo iska ugaarsanayoo kale meel cidlaa oo laga ugaarsado haaliban ayuu wax ku riday ficilkii marka xabaddii ama warankii iyo mafallaartii waa tuuray qof meesha ka soo baxay ku dhacday qofkaas laakiin meesha malg ma loola qasdin waa khaطأ ayb camdu اlkhaطأna waxaa weeyaan qasdu اlficli waالshaksi ficilkii shaksigii labadaba waa jiraan laakiin bimaa laa yaqtulu haaliban waxa lagu dhuftay baan sida badan wax dilin dharbaaxo lagu dhuftay qofkiina waa u qasaday ficilna waa kaa yimid adiga xaggaaga laakiin maxaa maqan bimaa yaqtulu haaliban ayaa meesha ka maqan oo dharbaaxadu qaaliban wax ma disho ayb usha iyaa lamida usha aan madaxa iyo meelahaas lagu dhufaninee qoyan oo qof lagu garaaco aad ku xanuujisid adoo isdhahayoo kale qofkii inuu kugu dhinto ayb dhagax yaroo ku tuurtay oo kugu dhintay waxyaabahaas oo dhan ayb kan saddexaad marka waa camdigaas khaa'a ah marka waa dilku saddexdaas u kala baxaa camdi maxdiya khata iyo shibhu camdi midkan amdun camdun khaطa'un uu yidhi shibhu camdina waa la yska dhahaa ayb oo camdigana wuxuu ka shabahaa xagga qasadka iyo shaksiga ficilka iyo shaksiga loo qasday laakiin wuxuu ka ku faaruqaa camdiga kale waxa lagu dilaayo ayb saddexdaasuu marka u qaybsanaa mid walbaana xugun buu leeyahay falcamdu almaxdu falcamdu camdiga almaxdu baraxa tiran oo wax ku dheehan aysan jirin huwa isagu an yacmida inuu qasdo waayo qofkii wax dilaayay ilaa darbihi qofkan uu dilay garaacistiisa inuu u qasdo bimaana uu kula qasdo wax yaqtulu dilaayo haaliban sida badan ayb wayaqsidu qatlahu dilkiisa ayuuna u qasdayaa bidaalika kaagaasna uu ugula qasdayaa fayejibu waxaa waajibaya alqawadu qawad baa qorgoyn ayaa waajibaysa calayhi isaga korkiisa ayb fain cafaa haddii uu cafiyo canhu isaga xaggiisa hadduu iska cafiyo wajabat diyatun diyo ayaa waajibayso diyada oo muqalladatun la adkeeyey diyada oo xaalatun hadda xaalka ah ah fii maali lqaatili kan wax dilay maalkiisa dhexdiisa ku waajibayso ayb camdigiiba uu hormariyey maxdiga ahaa isaga ugu daran qawad iyo qoorgoyn ama qisaasna ay ka waajibtaa falcamdu lmaxdu camdiga maxdiga ah huwa an yacmida inuu qasdo waayo qofkii <coughs> ilaa darbihi qofkan kale garaacistiisa oo u qasdo dhufashadiisa muxuu ku dhufanaya marka tacyiinu shaksina waa jiraa ficilna waa jiraa marka meeshaas bimaa uu ula qasdo wax yaqtulu dilaya haaliban sida badan wax sida badan wax dilo ama muaqal ha noqdaan ama muxadad ha noqdaan ayb wax af loo yeelay ha noqdaan ama wax eh, aan af lahaynoo isaga markaas culayskiisa wax ku dila ha noqdo ayb dhagax weyn oo madaxa bashaq uga siiyey oo kale oo culayskiisa wax ku dilaayo amase wax af leh middi iyo xabad iyo waxay doonta ha noqoto ayb shaksigiina waa tacyiin waa mucayan ficilkii waa jiraa waxaanna wax wax dilo ah. saddexdaa markay ku kulmaan qatligu wuxuu noqonayaa qatli camdi ah ayb wayaqsidu qatlahuna uu qasdayo bidaalika kaagaas oo ula qasdayo ayb qasadka marka uu sheegayo marka wayaqsidu qatlahu bidaalika tacyiinkii unbuu ka hadlaan wa ilaa qofku intuu xabad ku dhufto uu yidhaahdo aniga isaga inaan dila ma rabin waxoogaa ka cabsi iyaan isdhahayay iyo ma jirto taas waa camdi maxdiya ayb taas qalbigiisa qofka qof ogaan kara male waxaana axkaama ka ratib mayso qasadka marka kii qalbiga ahay maahane qasadka uu sheegayo waxay tahay qofkan inuu ula qasda xabaddan ayb haddii marka uu xabad bastooladoo kale qaato uu ku jeediyo qofkan ee markaasi uu wax ku dhufto ficilkii waa jiraa tacyiinkii waa jiraa oo qofkan buuba ujeedkiisa uu ahaa ayb waxa wax dilana waa lagu dilay qofkan maahan marka khada waa camdi taasoo kale ayb wayaqsidu qatlahu buu u qasdayaa dilkiisa bidaalika kaagaasna uu ugula qasdayaa waxaas wax dilaayo ayb waa tacyiinu shaksi tan marka an yacmida ficilkii waaye bimaa yaqtulu haalibanna kii kale waaye kan saddexaadna waa shaksigii yacnii uu ula qasdaayey fayajibu waxaa waajibaya alqawadu qoorgoyn iyo calayhi qofka sidaa yeelay korkiisa ku waajibayso qisaas haddii shuruudii qisaasta la helo ayb oo qisaasta laftirkeedu maanic ay leedahay mawaanicdeeda wuu sheegi doonaa dad aan laysu qisaasinaa jiro ayb fain cafaa canhu haddii uu cafiyo wajaba diyatun diye ayaa waajibayso diyada oo muqalladatun la adkeeyey diyada muqalladada nooceedana gadaaluu ka sheegi doonaa waa muثaلaثa saddex saddexaa loo qaybiyey soddon iyo soddon iyo afartan meel ah ayb waa diya marka muqallada oo adag eh, xaalatun diyada oo xaalatun hadda ah oo iyada aan waqti la sugaynin oo fii maali اlqaatili qaatilka maalkiisana ku waajibayso oo markaasi dadkii qaraabadiisa ahay lagama rabo diyadaas inay bixiyaan ninkii kas wax u dilo qaraabadiisu wax xiloo ka saaran male inay baxshaan diyadaas waajib yacni kuma aha dee iyaga ku taageerayaan waa baab kale nacam oo ay ka bixinayaan waa yeeli karaan laakiin wax wujuuban ka hadlaynaan ayb qaraabadiisii marka waajib kuma aha inay ka bixiyaan diyadan markaan oo diyada marna caaqiladay kortaa marna qofka wax dilayay kortaa hadda qofka wax dilay bay saaran tahay marka haddii xoolo uu leeyahay markaasaa laga dhiibaa ayb haddii xoolo uuna lahaynna wixii uu hayo marka diyada dimadiisay ahaanaysaa waa laga rabaa un mar walba ayb wاlkhaطأu khaطa'i almaxdu ee baraxa tirnaayna an yarmiya inuu tuuro waa ilaa shay-in shay qof ma aha shaybu xaggiis ayuu u ganay fa yusiibu markaa wuxuu asiibayaa rajulan qof fayaqtulahu markaasuu dilayaa wاlkhaطأu اlmaxdu an yarmiya inuu tuuro waa ilaa shay-in shay inuu u tuuro xaggiisa wax ugaar iyo waxay noqotaba ayb fayusiibu rajulan buu asiibayaa qof fayaqtulahu waa dilayaa markaayb falaa qawada qawad qoorgoyn calayhi korkiisa ma aha ninkan bal ee yajibu calayhi waxaa ku waajibaya korkiisa diyatun diyo diyada oo mukhafafatun la fudaydiyey diyada mukhafafadana waa mukhamasawa shan shan labaatan labaatan labaatan labaatan labaatan isagaa sheegi doona yay ku waajibaya diyadaasna cala alcaaqilati caaqilada korkeeda casabada caaqila marka yaa la yidhaahdaa caaqilada waxay tahay dadka casabada almutacasibuuna bianfusihim say u kala dhow yihiin oo markaa markaan faraa'idka maraynay casabada waxaan sheegnay kuwa iyaga casabo sidoodaba u ah wax casabeeya aan jirin kuwii marka iyaga casabada sidooda u ahaan jiray aabbihii wiilkii adeerkii adeeradii awowhi waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen casabaad kuwaasaa laga rabaa marka diini marka aabbihii iyo iyo wiilkii iyo ama adeeradii haddaysa awoodi karin kor bay haddana sii aadaysaa ninkan dhaxalkiisa iyo qaraabadiisa unbay daba socotaa diyadaani ayb ilmo adeeradiis iyo kuwayaalkaasaa marka diyadaas laga rabaa iyaga marka waajibay ku tahay ma diidi karaan annaga ninkaan isagaa wax dilay nasiibkiis ma dhihi karaan maxaa yeeley hadhow dheeftiisaba markuu dhinto iyagaa qaato dhibkiisa marka inay taxamulaan cadaaladda marka sharciga saas waa haddii ninkan uu dhinto maalkiisa iyagaa qaada lahay ayb marka haddii uu wax geysto isagoo aan qasad iyo wax cudwaan iyo aynan ka ahayn markuu hadduu wax geysto dhibkiisana marka inay taxamulaan oo ay qaataan ayaa laga rabaa bal ee yejibu marka qisaas horta tan male marka waxbuu rabay inuu tuuro shay markaa waxbaa ku soo baxay qof baa wix ay asiibeen ay ku dhaceen isaga marka qisaas qoorgoyn ma leh maxaa ku waajibaya marka qofkan muslimkaa dhiiggiisa meel cidlaamiya ku baxaya qofkaan macsuumu demka maya bal yajibu calayhi korkiisa waxaa ku waajibaya diyatun diyo diyada oo mukhafafatun la fudaydiyey cala alcaaqilati caaqilada korkeeda caaqiladana waa dadkaas ilmo adeerada iyo qaraabada casabadiisa asaga ah diyada oo mu'ajalatun la madaleeyey fii alaai siniina saddex sano dhexdeed lagu madaleeyey diyadii iyada marka saddex sano ayaa ayay bixinayaan marka saddex sanadkiiba qayb sanadka kale qayb sanadka ku xigana qayb bis naam oo iyada marka diyadaani diyatulkhada ah xaalla ma aha wax hadda la bixinaayo qasab maaha naam caaqiladii bay kortay iyagii marka fursad baa la siinayaa ay ku soo aruursadaan waxooda ku habaystaan hadday hal mar iska dhiibaanna waa fiican tahay oo dimadooda beri ku noqonayso haddii kalena tartiib tartiib ilaa saddex sano muddo ah bay haystaan wacamdulkhaطa'i khaطa'ii kaska ahay dhinacna khata' buu ka shabahaa dhinacna kas ayb dhinaca qasadka iyo tacyiinka wuxuu ka shabahaa kas shubha oo waxana waa ku jirtaa marka kale oo ah wax aan wax dilinba wax ku dhuftay sida badan waxa noocaas oo kalea marka camdulkhada la dhahaa ama shibhu اlcamdi an yaqsida huwa camdulkhaطأa an yaqsida qofkii inuu u qasdo waayo darbahu qofkan kale dhufashadiisa bimaa uu ula qasdo shay laa yaqtulu aan dilaynin haaliban sida badan fayamuutu wou dhimanayaa qofkii markaa falaa qawada kaasina qisaas calayhi korkiisa ma ahaanin qoor goyn laguma laha ninkaas bal ee tajibu waxaa waajibaysa diyatun diyo diyada oo muqalladatun adag oo la adkeeyeyoo muhallaha ah yay ku waajibee cala alcaaqilati caaqilada korkeeda mu'ajalatun diyada oo mu'ajalatun dib loo dhigay la madaleeyey fii alaai siniina saddex sano dhexdood lagu madaleeyey ayib oo gadaal loogu dhigay diyooyinka dhan isaga sharxi doono saddexdii nooc iyo mid walbaa xugunkiisa ayuu halkaas ku sheegay ayb wa sharaa'idu wujuubi alqisaasi maanta dhan marka qoorgooyin baa la soo hayay yaa laysu qoorgooyaa oo laysu qisaasaa wa sharaa'idu wujuubi اlqisaasi qisaasta waajibnimadeeda shuruudaheeda arbacatun afar waay an yakuuna inuu ahaado alqaatilu midka wax dilay baaliqan qaangaar ilmo yar hadday wax dilaan qoorgooyin ma laha ma la qisaasayo diyo unbay iskaga wareegeysaa iyo damaan caaqilan waa an yakuuna inuu ahaado qofka la wax dilay caaqilan mid caaqil ah oo majnuun ayaa baxay nin waalan waxa uu dilo tiirka ma loo keenayo ninka waalan laakiin diyadii iyo waxa waa laasimayaan dabcan wa an laa yakuuna inuusan ahaanin waali midka wax dilay waalidan ku wax dha ku dhalay lilmaqtuuli midka uu la dilay ku dhalay waa inuusan ahaanin waalid ninka la dilay waa inuusan u ahayn waalidna marka waxaa laga wadaa kan dhalay isagan ah aabbaa maalan wiilkiisii dilay ama gabadhiisii buu dilay walciyaadu billaah saasoo kale markay timaado aabbihii ma loo qisaasayo maxaa yeelay markii horaa cunugan hadda la dilay iijaadkiisa iyo joogiddiisa adduunyadu sabab u ahay haddana adduunya ka tegiddiisa inuu sabab u noqdo sharciga waa ka leexday ma samaynin sidaas naam bacdu ahliilcilmi waxay leeyihiin haddii uu odagu si xun wax u dilo oo qaab aad u foolxun oo naxariis darro ah oo kale hadday saas kale timaado imaam maalig oo kale wuxuu leey waa la dila ayb marka dilkaasi qisaas miya mase waa iska tacsiir waxay ahaataba marka saas imaam maalig dhahaa isaga ayb wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin almaqtuulu midka la dilayna shuruudaha qaarna waxaa laga fiirinaa qaatilka qaarna waxaa laga fiirinaa maqtuulka wa an laa yakuuna almaqtuulu midka la dilay waa inuusan ahaanin anqasa mid ka nuqsaansan min alqaatili kan wax dilay muxuu uga nuqsaansan yahayna bikufrin gaalnimo ow riqin ama addoonnimo labadaa bis waa nuqsaanta ayb haddii midka maqtuulkee la dilay gaal yahay kan wax dilayoo qaatilkiina muslim uu yahay qof muslima gaal ma loo dilaayo oo xadiidkii bukhaari ku sugnaa baa waxau leeyahay walaa yuqtalu anlaa yuqtala muslimu bikaafir cali waxaa u qornaa waxyaabihii u qornaayoo seeftiisa galkeeda ugu jiray waxaa ku jirtay oo nebiga uu ka qoray xadiidka nebiga ka mid ahayd wa yuqtala muslimu bikaafirin muslim inaan la dilin gaal loo dilin marka maxaa yeeley lianna almaqtuula maqtuulku anqasu minhu kan qaatilku ka nuqsaansan yahay ayb see la yeelaa marka diye iyo wax lamidaa la siinaa nacam gaalada iyaga dhowr nooc waayo kan xarbigaa iyo ma laga hadlaayo nacam ee midka iska dimiga ah ee jizyada bixiya muslimka ku dhex nool iyo midka cahdiga ku jira oo mucaahidka oo yacni dadkii muslimiinta ay la heshiiyeenoo dhexdooda wax ka ama shaqo uga haaya ama dagaal la-aan iyagu markaas ay ka dhexayso labadaas waa haddii la dilo mid ka mida mucaahidkiioo la dilay ama dimi baa la dilay sharciga ma ruqsaynaayo bal nebiga sal ll slam wuxuu leeyahay man qatala mucaahadan ama mucaahidan fii kanhihi lam yarax raa'ixata aljanna qofkii qof cahdi la siiyey oo muslimka ballan siiyeen dilo oo ballantiisa ku dhex dilo isagoon ballantii ka bixin jannada ma carafsanayo ma uriyo jannada ayb kaas marka haddii qof muslima dil uga dhaco qalad ahaan yani waxaan ujeedaa eh, qof baaba ku xadgudbay muslima ah ma loo tooganayo maxaa yeeley waa ka nuqsaansan yahay kan waa gaalkanna waa muslim laakiin diyo waa leeyahay diyadiisana gadaalu ka keeni doonaa n gaalka diyadiisu intay dhan tahay iyada laftirkeeda lamid maahan muslimka kuma diyo ah kan kale waxaa weeyaan riqinimo addoonnimo inuusa uga nuqsaansanayn addoonnimo addoonnimaduna marka waxay tahay maqtuulku hadduu addoon yahay qaatilkuna xor uu yahay yacnii qiimada addoonka uu bixinayaa ee qof xor ah qof addoon ah tiir ma loo soo taagayo naam ayb bis intaas waa marka nuqsaanta labadaas meel bisay gashaa maxaa lagu diidayaa nuqsaan gelaysa ma jirto weynaan iyo yaraan nin weyn baa cunug yaroo hal sano jiro dilay ayb ma la dhahayo waa ka nuqsaansan yahay saas darteed qisaas ma jirta ma la dhahayo naam addoon ma yahay midka la dilay maya gaal ma yahay maya bis waayo marka waxay noqonaya marka in loo dilo qisaastii marka waa ka imaanaya ninnimo iyo naagnimo ma loo fiirinayo nacam nin haddii uu naag dilo waa loo dilaa nacam xornimada yacni addoonnimada iyo kufriga bis baa nuqsaantu ka imaanaya nacam waxyaabaha marka mujtamacu dhibaatada u keenay ka mid tahay wixii aan labadan lagu salaynin oo haddii la yidhaha dadkii qaara waa kala fiican yihiin dadkii oo qaarna waa nus ama waa naaqis kuwana waa yacnii waan isku diinna waa sheeganayaan masaajidka isla soo gelayaan salaaddiiba isla tukanayaan haddana yacnii nin addoon ama jiro oo waa wada axraaroo nin walbaa iskiisa xor u yahay haddana sidaa ay tahay marka waa kala nuqsaansan kuwa diyadooda waa labalaab ama diyay leeyihiin kuwana diye ma laha wax sharci ah ma ahan taasna <coughs> waana waxyaabaha daakhilka muslimiinta inta furfurka u kala keeno oy dhici karta hadhow marka in lasoo hoosgalo o lasoo dugaalo kuwii sidaasoo kale la yeelaya hadday marka helaan gaalo hadday fursad ka hesho iyagay kusoo dugaalay marka mujtamacii hadhow marka burbur iyo dhibaata ku imaanayso marka sharcigu ma yeelin sidaas wa tuqtalu ljamaacatu qisaasta marka arkaan shuruuddeeda waa kuwaasaan shuruud ay qisaas ku waajibta qisaasta hadda aan ka hadlaynana ogow waa qisaasta nafta qisaasta laba nooc waayo qisaas oo fi nafsi ah iyo qisaas oo fil atraaf ah xubnaha ninaa nin gacan ka gooyey qisaasaa ka waajibaysa iyadoo laftirkeeda taas hadda ma joogna annaga wuu keeni doonaa taas shuruudaheeda ayb middan marka waa qisaasun fi nafsi watuqtalu waa la dilaa aljamaacatu jamaacadii baa la dilaa bilwaaxidi halkoo qof baa loo dilaa ayb dad badan baa hal nin dileen hal qof bay dileen waa loo dilaa kulligood laakiin goorma waa marka loo dilaayana waa marka qof walbo shaksi kasto marka uu ficilkiisii uu wax dili karo maalan saddex qofood bay ahaayeen nin walba xabadow ku dhuftay madaxay uga sii daayeen ama calooshay uga dhufteenoo saabka xabaddu marka nin walbaa ficilkiisa keligiis wax dili kari markay sidaas kale tahay kulligood marka waa la dilaa waa loo qisaasaa ninkaan watuqtalu اljamaacaةu bilwaaxidi macnaheeda saas waa cumar radia allahu canhu baa waxuu maqlay cunug sanca lagu dilay oo dad ay iskugu tageen markaasuu u dilay jamaacadii waa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi low tamaala'a ahlu sancaa calaa qatlihi laqataltuhum reersan oo dhan hadday iskugu tegi lahaayeen cunugan dilkiisa kulligood waa dili lahaayeen iyagoo dhan ayb laakiin waxaa la sheegayaa waa nin walbaa ficilkiisa gooni ahaantiisa haddii uu qiyaas ahaan wax dili karo ayb maxaa la diidaya maala ninna waa qabtay midna waa dilay mid waa qabtay midna waa dilay xabadiibuu ku dhuftay kan xabadda ku dhuftaa qisaas uu leeyahay midkanna tacsiir buu leeyahay kan ila qabasho dil maahan iyadan laakiin labadooda hadday wax ku wada dhuftaan labadii waa wada dilin wa kullu shaksayni ayb laba qofoodoo kasto jara qisaasu qisaastu ay dureereyso baynahumaa dhexdooda fi nafsi naftii dhexdeeda ay ugu dureereyso yejrii baynahumaa dhexdooda waxaa soconayo yejrii wuu dureerayaa qisaaskii baynahumaa dhexdooda fil aطraafi layskaga qisaaso waaxihii iyo xubnihii yani meeshaanna marka xukunka uu rabo inuu ku sheega waxay tahay laba qof oo hadday isdili lahayd laysu qisaasi lahaa hadday xubno iyo adraaf iska gooyaanna waa laysu qisaasaa yaan marka maalan aabba iyo wiilkiisa aabbo wiilkiisa dilay ma loo qisaasi jirin hadduu gacan ka gooyana ma looga goynayo addoonuu gacanta ka gooyey isaga gacan ma laga goynayo xorna oo isagana uu xor yahay gaal buu gacan ka gooyey ma laysu qisaasi lahaa hadduu kow ka siin lahaa maya qisaas oo adraafna ma jiraysa marka ayb wuxuu qaadanayaa marka diye iyo waxyaabahaas wa kullu shakhsayni laba shakhsiyoo kasto jaraa uu socdo alqisaasu qisaas baynahumaa dhexdooda uu ku socdo qisaas fi nafsi nafsaddii dhexdeeda uu ugu socdo yejrii waa dureerayaa qisaaskii baynahumaa dhexdooda fi اlaطraafi xubnihii xubnihiina ayb xubnaha marka hadhow maqdac iyo mafsil iyo waxaasay u kala baxaan ayb wa sharaa'idu wujuubi اlqisaasi qisaastii waajibnimadeeda shuruuddeeda fi laطraafi adraafta dhexdeeda laysu qisaasoy shuruudda ay ku wujuubkeeda shuruudaheeda bacda sharaa'idi shuruudihii kadib almadkuurati lasoo sheegay kuwii qisaasu nafsi lagu soo xusay wixii aan ahayn oo aطraaftu ay la khaas tahay ayuu kuu sheegaa itnaani laba wa alishtiraaku wadaagsi fi lismi magaca inay wadaagsadaan alishtiraaku wadaagsi fi lismi اlkhaasi magaca khaaska ay wadaagsadaan oo marka magaca khaaska waa maxay gacan midig gacan iyo midig inay isla wadaagsadaan al rabaa gacan midig mid bidix ma loo goyn lanna magaca khaaska ma wadaagaan ayb taas marka waa mid alishtiraaku wadaagsi labada laysu labada daraf ee laysku qisaasay inay wadaagsadaan filismi magaca alkhaasi gaarka ah alyumnaa midigta bilyumnaa baa loo gooyaa walyusraana bilyusraa baa loo gooyaa ayb nin baa nin midig ka gooye bidix in looga gooye maahaayb dhegihii iyo gacmihii iyo lugihii iyo kulli saasay noqonayaan wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin biaxadi darafayni labada daraf ee laysu khisaasaya midkood shalalun waa inuusan ahaanin engeg inuunan engegnayn nin gacantiisa waaba qallalanta waa engegan tahay <coughs> midna gacantiisa saliimo waayo waa gacan nadiif ah waayb waa inaysan marka sidaa ahaanin tan marka iyadoo tafsiil baa ku jiro ayb gacan saxiixa ah la goynaayo loo goyn maayo gacan qallalan ayb nin baa nin wuxuu ka gooyey gacan ka qalalnayd oo manfacay waxba aan lahayn midigayna ahayd gacantaas qalalan isagii marka waxaa la leeyahay ninkan gacantiisa saxiixada ah ha loo gooyo midigtaada ha loo jaro maya taas maya xukuumay leedahay wuu sheegi doonaa gadaalu ka keena wax xukuumo la yidhaahday leedahayoo inta la qiyaaso oo diyada nisbada ay ka tahay iyo lagu qiyaaso adiga ayaa xukuumo loo siinaa xukuuma haddaad maqasho macnaheedu waxay tahay qofkan hadda gacanta engegan laga gooyey isagoo addoon ah maalan isaga oo addoon hadduu ahaan lahaa ee gacmihiisu nadiif ay u ahaan lahaayeen meequu joogi lahaa maalan boqol doolaruu joogi lahaa baa layidhi isagoo gacantiisa saan ay tahay suuqa haddii la geeyana sagaashan buu joogaa meeqaa isdhintay toban tobanka isdhintay yaa keenayna gacanta engegeeda soo maaha ayb diyadiisa marka diyadii baa haddana loo soo noqonaa ninkan diyadiisii nin xora waa isagu moogtahay diyadiisii baa loo soo noqonaa diyadiisii marka cushur keed ayaa xukuuma looga dhigaa marka qaadaa laleeya xukuumadda marka sida loo xukumayo saas ninkaanu addoon xubnihiisa nadiif u yihiin meequu joogaa boqol isagoo gacantan ay engegan tahayna meeqo sagaashan nuqsaanta meeqa waa marka nisbada waa toban toban boqol meeqay ka tahayna cushuray ka tahay cushur toban boqol waxay ka tahay cushur ayb isaga marka waxaa la leeyahay xubintan hadda la jaray qiime eh, xukuumadeedu marka maxay noqonaya diyadiisii toban marka loo qaybiya meel nacam meel baa marka diyo looga dhiga ilaan nuqsaanteedaan soo ogaanay ayb xukuumadii marka noocaa saas laakiin gacan engeganuu gooyey midaada oo caafimaad qabtaa loo goynayaa maya taasuu diidaan cagsigeeda laakiin ayb kii ashalka ahaa ayaa wuxuu gooyey nin gacantiisa saxiix tahay ayb nin gacan ka engegan midigtii buu ka engegan yahay nin gacantiisa fiicantou midigtii ka gooyey say noqone iyada ninkii haddii ninka laga gooyey oo gacanta saxiixada watay awal haddii uu raalli ku noqdo in ninkan gacantiisa haba ahaato engegba ha ahaatee halii gooyo hadduu yidhaha waa loo gooynayaa hadday dhaqaatiirtu caddeeyaan inay dhiigbax ninkan inuusan u dhimanaynin hadday caddeeyaan gacantan waa la goy karaa haddii yidhaha u goosan karaa isaga ayb saxiixa looma gooyo mid engegan laakiin mid engegan waa la goy karaa saxiixa waa loo goy karaa hadduu raalli ku yahay ninka laga loo jaraayo ayb majniyu calayhiga haddii u raalli ku yahay wakullu cudwin xubinka marka wuxuu yidhi ayb wa yakuuna inuusan ahaanin shalalun shalal inuunan ahaanin biaxadi darafayni labada daraf ee laysu qisaasaya midkood shalal inuusan ahayn shalalkuna marka waa qalayn ayb ashallaa'u marka tuqdacu bisaxiixati cala almashhuur ayuu yidhi qowlka mashhuurka waxaa weeyaan gacanta engegan waa la goy karaa oo waxaa loo goynayaa gacan saxiixa oo ay goysay darteed ilaa in laba qof oo cadli ah oo caafimaadka wax ka yaqaana ay yidhaahdaan gacantan haddii la gooyo ninkan dhiiggiisa ma istaagaya waana u dhimanaya hadday sidaa caddeeyaan ma laga jaraayo markaas na dee laakiin ay yidhahdaan waa la jari karaa waa waa ku qisaasan karaa isaga <coughs> ayay marka arshi halla isiiye ma dhihi karaayo ninkan gacantayda ani caafimaada ii qabtee markuu gacantaas goostay kabacdi kab halla iigu daro qadarkii aniga gacantayda waa ii fiicnayd maya mar hadduu goosto waa so u goostewa kullu cudwin xubin kastoo ukhida la qaaday min mafsilin kala bax laga qaaday kala goys laga gooyey fa fiihi lqisaasu baa ah wuxuu leeyahay marka xubin kasto cudwi kastoo ama xubin kastoo laga gooyey kala bax kala goys laga gooyey qisaas waa ka waajibay kala goys marka waa meelaha lafuhu isugu yimaadaani ka kala baxaan halkaas waa kala goys meeshaas waa kala goys laftirkeeda halkaas ayb inta kala goys kalea ku yaallo kala goys waa kan mid kale waa kan mid kale waa kan haddii marka mifsal la gooyo oo qof uu gooyo meel kala goys ah qisaas waa ka waa ka ratibmaa wa kullu cudwin xubin kastoo ukida ay qudica la jaray min mafsilin kala bax laga jaray ama xusulkii ha noqoto ama kuuci meeshan yani waxa ah curcurka fa fiihi اlqisaasu qisaas baa ah wixii marka aan mifsal laga goyninna qisaas ma leh waa macnaha meel kala goys ah lama goynin meeshan la jaray ma la maahan kala goys dhan oo la jaray ma aha saasoo kale markay tahay xukuumo iyo wax saasaa waajibaysa daqarada marka dadka lagu dhufto ma uusa sheegin isaga dhaawacyada noocaas ilaa tobanaa la gaarsiiyaa bacd alculamaana sagaalay gaarsiiyaan ayb daqarada marka waxaa ugu horeysa xaarisatun mid waxaa la yidhaha xaarisa xaarisada waa midka maqaarka jeexda bis ayb wax yar dhiig la-aan iyada laftirkeeda marka waa waa jinaayo wa qof inaa saa haddaa u xagato dhiig bay bayousan ka imaanin maqaarkii haddaad kolba aad jeexdo xaarisa la yidhaahdaa ayb wa daamiyatun baa ku xigta daamiye dhiig meel baad jeexday dhiigaa yimid baadicatun baa ku xigta marka hilibkii baa goysay hilibkii bau tegey marka jinaayadaadii hilibkay aaday mutalaaximatun mid hilibka si fiican u dhex gashay tii hore waxay ahayd hilibkay gaartay un tanna waa dhex gashay hilibkii bay sii dhex gashay waa taraartay wa simxaaqun simxaaq iyaduna e, haragga ayay gaaraysaa oo xuubka hilibka iyo lafta hilibka iyo lafta intaan la gaarin xuub baa u dhexeeya xuubkaas midda gaarto simxaaqaa la yidhaha muudixatun lafti bay caddaysay mm, daqar waxbaa ku dhufatay laftibaa soo muuqatayba oo marka middii lafta caddaysay waa muudixaa la yidhaha haashimatun lafihii bay ayaa jabay hadda waa soo baxday ahayd bis lafta ma jabnayn tii hore middanna laftii bay jebisay taksiru اlcadma marka laftiina waa caddaatay waana jabtay ayb muudixo iyo marka waxaa meeshaan isla taagan marka iyo haashima ayb wamunaqilatun laftii bay rartay meel kaley geysay oo ninkii wuxuu noqday in lafa laga guro u baahday lafa in laga guro ayb laftii buu jebiyey markaasay lafihii meelaha ku burbureen hilibkii iyaa laga soo dhex qabqabanaa lafihii ayb taana marka waxaa la yidhaahdaa munaqila ayb laftii bay inta booskeeda ka rartay meel kale u rartay ma'muumatun ayaa jirto ma'muuma ma'muumada marka waxaa midii habaraysay yaa la yidhaahdaa macnaheedu waxay tahay marka madaxa xuubka maskaxda ku dahaaranay tagtay ayaa jinaayadu gaartay ayb wadaamiqatunna waa dilaacisayba xoobkii bay sii dilaacisay ummu ra'si bay tagtay marka intaasaa marka daqarada loo kala saaraa iyaduna daqaradanoo dhan marka cinda shaaficiya waxaa laysu qisaasaa keliya muudixada muudixada iyada waa laysu qisaasaa maa siwa qisaas ma leh walaa qisaasa qisaas ma ahanin fi ljuruuxi dhaawacyada ilaa fi lmuudixati muudixada ma ahani midda lafta caddaysay ma ahani taa un baa laysu qisaasaa ayb waxaa kaloo iyadana jira jaa'ifa jaa'ifada waxaa weyaan caloosha iyo xabadka wixii yacnii kharqi ku sameeyo dhaawicii ama jinaayadii hadday dilaacisay calooshii ama xabadkii meeshaan marka saabkaabay dilaacisay dilaacistaas marka ay dilaacisay hulusu diya ka waajibaysa diyo marka la qaybiyey saddex loo qaybiyey meesheeda ka waajibto hadday xabadda halkaas ku dhacda caloosha dhabarka dambena ay ka baxda haddana laba jaa'ifaa ka waajibaysa nacam meeshaan la duleeliyey iyo meesha dambeo ay duleelisay labada jaa'ifo gaara iyo jaa'ifo gaara loo xisaaba waa hulusaa diya marka eh, hulusudiye iyo hulusudiye kale iyay yeelanaysaa taasoo kale ayb jaa'ifadii marka wax culus waay ayb waa marka xabadkii bay ku dhacday waxay ka baxday meeshaas dambe dhabarkii laba jaa'ifo waay ayb ma bixin waa gashay keliya nacam meelay jid bay duleeshatay jid kale kama aysan bixin hal jaa'ifo waay markaasiyada <clears throat> qisaas lama gelin karo maxaa yeele haddii la yidhaha ninkan xabad ha looga dhufto caloosha inuu ku dhintaaba laga yaabalama qiyaasi kara iyada moogtahay sharcigu marka diyuu ka waajibiyey qisaas lagama waajibinin torreeyu ku dhufta ha lagu dhufto su ugu dhuftay laguma qiyaasi kara inuu ku dhintaa laga yaabaa marka ulusu diyaa ka waajibaysa jaa'ifadaas walaa qisaasa qisaas filjuruuxi ma ahanin dhaawacyada ilaa filmuudixati midii madaxa caddaynaysay ma ahani ayb faslun waddiyatu calaa darbayni diyada anwaacdeedu haddana galay marka waddiyatu diyadii calaa darbayni laba nooc korkood yay ku timaadaayo ahaataa muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun mid la fudaydiyey mid adag iyo mid fudud horow muqalladada yay ku waajibi jirtay laba qolo camdiga maxdiga ah haddii la cafiyo iyo shibhu camdiga muqallada marka maxay tahay mi-atun boqol waayo min alibili geel ah ayb alaaثuuna xiqatan ninkii baa laga hadlaa dabcan naagtu iyada konton ay leedahay alaaثuuna xiqatan soddon qaalmood oo geel ah wa alaaثuuna jadacatan soddon ilka dhacsatay wa arbacuuna iyo afartan khalifatan marka caloosha ubad ku sido riman fii buطuunihaa yacnii caloosheeda dhexdeeda owlaaduhaa ay yihiin marka afartan riman afartan halaad oo rimanoo dhali rabo ayb oo iyaga marka caloosheedu ay ilmo ku jiraan iyo soddon ilka jabsatay iyo soddon qaalmo ah, ayb oo mudatay oo owrku uu abaahin karo ayb saddexdaasaa marka eh, waxaa la yidhaha marka diyat اlmuqallada waa saddex ley soddon soddon afartan saasay u qaybsantahay geela marka la qaadayo muxuu noqonaa marka geel dhexdhexaada in la qaadana geela qaarkiisna waa weyninku ka batay qaar waa yar waa gaagaab yar yar ma la aadayo kuwaas dhexdhexaadaa laga fiirinayb فالمغلظة مئة من الإبل ثaلاثuuنa حقة وثaلاثuuنa جadعة وأربعuuنa khليفة في بطuuniha أwlaaduha ay ku jiraan والمخففaةu diyada مخففada ahna iyada waxaa la yidhaha marka mukhamaso way shan leey way shan qayboodaa loo qaybiyaa cishruuna labaatan xiqatan qaalmo ah wa cishruuna labaatan jadacatan <coughs> ilka jabsadeen wa cishruuna labaatan eh, binta labuunin labaatan marka ina habarteed caaniley ah oo marka laba jir ah bintulabuun sakada iyaan ku soo marnay laba inay dhammaysatay saddex gashay وعشhروuنa لabaatan bna labuunin qurbac laba jir ah laba dhammaysto saddex galay wa cishruuna labaatan binta makhaadin oo iyagu markaa bintu makhaad oo ina habarteed uu reey ah oo hal sano jir ayay dhammaysatay sanadkii labaaday geli rabtaa nirig marka hal sano dhammaysatay sanadkii labaad madaxa gelisay marka labaatan labaatan labaatan labaatan labaatan labaatan marka lab ahaa ku jira tan marka ayb cishruuna ibna labuuninta uu leeyahay <clears throat> fain cudimat اlibilu marka mukhafafadiina waa taa muqalladadiina waa taasaan fain cudimat haddii la waayo alibilu geeli baa la waayey ayb intaqala ilaa qiimatihaa qiimaheeda ayuu u wareegayaa geeli marka waa la waayey qiimihiisaa la aadaa marka meequu joogaa baa laleeyahy boqolkii waajibtay waa la qiimaynayaa iyadoo lacag ah markaas lacagta markaa naqdulbaled beledka naqdiga laga isticmaala ayaa loogu bedelaa kaasuu ku dhiibaya mara qowljadiidka imaamu shaafici saas ayb waqiila waxaa la yidhi buu yidhi marka yantaqilu waa wareegayaa ilaa alfi dinaarin kun dinaar buu u wareegayaa haddii mar geeli la waayo geel waa laga baxaa marka waxaa loo wareegayaa marka dahab kun dinaar buu dhiibaa marka kun dinaar marka macnaheedu waxay tahay e, e, dinaarka isa hadda lacag ahaan uma jeeday wuxuu u jeedaa dinaar dinaarka hadda dahab waayo marka kun dinaar dahab culayskiisu la egyahay oo kale u dhiibaya e, halkii dinaar taqriiban wuxuu ahaa afar garam meelahaasu ahaa iyo jajab oo labaatankii markay noqoto siddeetan iyo shan garaam meelahaas markay noqoto labaatankii diinaar halkii diinaar siddeetan haddii labaatan loo qaybiyo ugu yaraan afar waayo iyo jajab ahay afar garaam kun ku dhufa marka afar kun oo garaam iyo kasii zaa'id waayo nacam jajabka haddii laysu geegeeyo laftirkiisa wax badanaa ka soo baxayo ayb wax aad u badan waayo marka nacam afar kun iyo kasii badan oo garaam oo dahaba ah ayuu dhiibayaa marka qowlqadiimka saasuu leeyahay cumar ayaa laga wariyey sidaas ayb waqiilada midkan uu ka cabira marka waa qowlulqadiim qowluljadiidka laakiin wuxuu leeya maya geela ma laga tegaaye isagaa inta la qiimeeyo lacagta markaas jirta lagu qiimeeya geelkaas geel ahaantaas qiimahaas geela boqolkaabuu ayuu dhiibayaa ama dolar ama shilin waxay u ahaataba qowluljadiidka sidaasuu dhahaya <coughs> marka geela unbaa lagu qiimeeyey naagaha marka iyadooda waa nisfu diyati rajul konton waana masale marka ijmaac uu ku jiro oo khilaaf aan lahayn ijmaac baa ku guntamay ijmac اlmuslimiin aw itnay cashara alfa dirhamin ama labayo toban kun oo dirham fidadii waaye silfarkii intaasu ka bixina asaganaan wain haludad haddii la adkeeyo diyadii ziida calayha uluثu diyada hadday muqaladada noqoto intaan hadda u sheegay maxaa lagu darayaan ziida calayha waxaa lagu siyaadinayaa auluثu saddex meelood intii hadda aan sheegnay saddex marka loo qaybiya meesheed baa lagu ziyaadina lagu darayamacnaheedu marka waxay tahay diya muqallada marka dahab ahaanta loo xisaabayo waa kun diinaar iyo saddex boqol soddon iyo saddex diinaar iyo hal diinaar saddex loo qeybiyey meeshiisa ilaa kunka diinaar waa diyada mukhafafada muqallada hadday noqotona ulud ku dar isaga ulud kusii ziyaadi kun saddex boqol soddon iyo saddex dhibic saddex ay noqoneen wa waa la adkeeyaa diyatu lkhaa'i khada'i diyadiisii ninkii kama ah wax u dilay diyadiisii baa la adkeeyaa fii alaaثati mawaadica saddex meelood yaa lagu adkeeyaa dhexdeeda idaa qatala hadduu dilo fi lxarami xaramka hadduu wax ku dilo ow qatala ama uu dilo fi lashhuri اlxurum bilaha xurmada leh ayb waa rajab oo meel ah dulqacda dulxuja iyo muxaram aw qatala ama uu dilo daa raximin nin qaraabo u saaxiiba maxramin oo maxram ah nin isaga qaraabo u ahoo maxram u noqon lahaayo yacnii gur uusan u qabanin qof sidaas ayuu dilay kama buuna u dilayo hadda kaska ahayn kaasoo kale marka diyadiisu waa waxbaa ku darmaya diyatulkhada mukhafafo ma noqonayse muqallada ayuu bixinaya wa diyatulmarati naagtii diyadeedana calaa nisfi weeyaan nisfi min diyati rajuli <coughs> calaa nisfi min diyati rajuli ninkii diyadiisii nuskeed yaa naagta diyadeedu ay ahaatay wa diyat lyahuudiyi yahuudiga diyadiisa wanasraaniyi iyo nasraaniga diyadiisana huluثu diyati اlmuslim muslimkii diyadiisii saddex marka loo qaybiya meesheed marka maxay noqonaya huluثu diya boqol halaad marka kii muslimka ahaa marka kan muxuu noqonayaa soddon iyo saddex halaad iyo wuxuu yeelanayaa marka iyo hal oo la jejabshay ayb saddex loo qeybiyey meesheed qiimaheed yahuudiga nasraaniga marka waa kaa cumaraa sidaan laga wariyey oo saan u xukumay isaga wa ama almajuusiyu majuusigii fa fiihi huluhaa cushri diyati lmuslim majuusigiina waxaa dhexdiisa ahaatay oo diyadiisu ay tahay muslimka diyadiisa toban meelood marka loo qaybiyo meesheed saddex loo qaybiyey labadeed meel see loo see noqonay marka muslimka diyadiisa boqolay ahayd toban u qaybi boqol toban haddaa u qaybsaa toban soo maaha tobankii marka saddex usii qaybe waa saddex iyo jajab saddex marka iyo marka wuxuu qaadanayaa marka eh, waxaa la yidhi uluثaa cushri diyat اlmuslim toban marka loo qaybiyo meesheed saddex loo sii qaybiye labadeed meel meel marka lix meelahaas camal iyo jajab yuu yeelana ayb waxaa ka gaabnaan badan buu yidhi shaarixu waaksaru minhu uluثu khumusi diyat اlmuslim <coughs> waxaa ka roon marka in la ihaha diyatulmuslimka shan u qaybi shan iyo labaatan soo maa markaa shan u qaybisa marka eh, shan iyo labaatan saddex u qaybi shan iyo labaatan marka saddex loo qaybiyo waa sideed iyo wax yar ayb uluثaa cushri diyat اlmuslim marka se xisaabta muslimkii diyadiisii toban u qaybi maxay noqonaya marka toban haddii loo qaybiy boqol boqol toban marka loo qaybiy waa toban soo maha ayb ulukeed marka uluaankeed uluaankeed toban marka uluaankeed maxay noqonayna toban marka loo qaybiyo saddex waa saddex dhibic xoogaa markaa ulu saddex dhibic saddex dhibic xoogaaga ku dar lix iyo col toddoba meelahaas camalay gaaraysaa su-aalkan marka wuxuu le waaksaru minhu uluثu khumusi diyati اlmuslim diyat lmuslim markaa shan u qaybiso aa labaatan eed anaa shan labaatan dhaane meeshaa xisaabka qalad diyat lmuslim khumusu diyati lmuslim meeqo waayo waa labaatan boqol markaa shan u qaybiso waa labaatan labaatankii marka waxaa u qaybisaa saddex u qaybi labaatanka labaatan marka saddex loo qaybiyo waa a ah, meesha un bay ku imaanayn lix iyo jajab waa meesha laftirkeeda lix dhibic lix camalay ku imaana tanna lix dhibic lix meesha un weeyaan toddobada ma dhammaystirmayso ko iyo labaatanay tegay haddii kale mugtee ayb marka sidaan uu sheegay sidaan uu sheegay labada isku sibay ku imaaneen markaayb wa takmulu diyatu nafsi nafsadii diyadeedii baa dhammays ayaa kaamil way kaamil noqonaysaa fii qaطci lyadayni labada gacmood goyntoodii dhexdeedii ku kaamil noqonaysaa ninkii labadiisii gacmood baa laga jaray diyo kaamil ayuu leeyahay aطraaftii diyadoodu hadda usoo galee labada gacmood marka laga jaro diyo kaamiluu leeyahay labada gacmood marka intee qiyaasu ah marka intaas ilaa intaas maaha ilaa intaas lugaa la gooyey haddaa maqasho waa anqawga mifsalkaas anqawga ku aadan bxayثu haddii qof laga jaro lugtiisa barkeed shanshada haddii uu qof ka jaro jinaayadiisu ay ka jartoo kale de haddii uu diyo qaadanayo hal diyo unbuu qaadanayaayo lugtaas hadday hal lug ay saas yeelay nisfu diyo iska qaadanaa haddii laakiin uu marka qisaasanayana wuu jaranaa nacam taasna waa leeyahay nacam wa takmulu diyatu nafsi waa kaamil noqotaa fii qadci ilyadayni bay ku kaamil noqotaa labada gacmood goyntooda marka labada marka laysku dara labada gacmooda hal diyo ah hal gacan maxay noqonaya markan isu diya warijlayni labadii lugood walanfi sankii sankii o dhan buu gooyey waludunayni labadii dhegood walcaynayni labadii indhood hal il bar waay wاljufuuni اlarbacati afarta yanii gal oo indhaha yani midna waa kaa kore midna waa kaas hoose midkan waa kan midna waa kan labada indhood afar gal bay leeyihiin dii marka uu mid gooyo rubcu waay labada hadduu isku jarana waa nis afarta hadduu ka jarana waa waa hal kaamilan walisaani carabkii washafatayni labadii bushimood hal hadduu jaro waa nis labada markuu isu gooyana waxaa waay diyo kaamila wadahaabu اlkalaami nabaruu ku dhuftay hadalkii dhan baa tegeyba waa diyo kaamila wadahaabi اlbasari araggii baa tegey waxbuu ku sameeyey araggii baa zamiiri wadahaabi الsamci maqalka tegistiisa wadahaabi الshami urka tegistiisa wadahaabi اlcaqli caqliga tegistiisa ayb daawoya waxbuu siiyey caqligii baa tegey ninkii nacam waa ku dhacdaa daawooyinkan qaarkood jinaaye marka diyo kaamila qof dhan oo maskaxdiisa isku dardarantay dawo aad ku durtay ama waxaa siisa iskula dardarmay wadakari eh, dakarkii tegistiisii naam dakarkii buu ka gooyey ama nabar uu ku dhufto uga baaba'ay diyo kaamila marka walunhayeyni labadii xaniiyood iyaguna diyo kaamila wafi lmuudixati midii madaxa cadaynaysayna wasini iliga ti iyo wasini iligii daqaradii dhan marka muudixado ka soo qabsaday ayb ayb taasuu hadda isagoo ka sheegaa meeshaan laakiin kuwa kale laftirkooda diyooyin bay kale leeyihiin wixii aan tirinayno oo dhan wafi lmuudixati midii caddaynaysay madaxa wasini iyo iligii hamsun shan oo min alibili geel abaa dhexdiisa ahaatay dhexdeeda ahaatay wa fii kulli cudwin xubin kasto oo laa manfacata manfaca fiihi dhexdiisa aynan ahayn xukuumatunbaa ahaatay xubin kastoo qofka aan manfaco u lahayn oo aan manfaco lahayn xukuuma ahaatay maxaa laga wadaa shalalkii gacantii engegnayd iyo far ayaa dhaqdhaqaaqba aan lahaynba fartiisa waa iska taagan tahay afartaan unba ku shaqaystaa tan marka waa taagan tahay fareeradan jinaayaa la gaarsiiyey iyada diye maa marka ma shan halaad maa laga dhiibaa fartaas maya iyada marka jinaayadeedu waxay noqonaysaa xukuuma xukuumadana sidii aan u qiimaynay ninkan yani isagoon fartaan qabin addoon hadduu ahaan laha meeqou jooga intaas isagoo fartaan ka go-an tahay haddoo fartaan ay sidan tahayna meeqa intaas maxaa udhexeeya faraqa udhexeeya meeqa waa intaasa udhexayso intaas nisbada diyadiisu ay ka noqoto yaala xukuumadiisu ay gaareen wadiyat lcabdi addoonka diyadiisana qiimatuhu qiimihiisa waa addoonaa la jinaayeeye la dilay inta uu joogaa lagu qiimaynaa wadiyat ljaniini urjiifka diyadiisana alxuri urjiifka xorta ah guratun weeyaan raqabo qurada marka waa maxaa isaa fasira cabdun addoon aw amatun ama addoon addoon ama addoon yaa laga bixiyaa naagtii iyadoo uurlaan nabar wax lagu dhuftay cunuggii marka isagoo meyd a bay soo tuurtay maxaa marka cunugaas marka maxaa u waajibay qura nebiga saasuu xukumay sala allahu alayh ali wasalam ayb laakiin cunuga isagoo noolow soo baxay xoogaa markuu joogjoogu dhintay maya markaas na jugtii la gaarsiiyey hadday ilmihii iyagoo dhintay meyda ay soo baxaan markaas wuxuu qaadanaa cunugaas diyada lagu qiimeynayo hal addoon waay ama addoon ayb yaa diyadiisu ay tahay wadiyatu اljaniini الraqiiqi uurjiifka addoonka ahna cushru qiimati ummihi hooyadii qiimaheeda toban marka loo qaybiya meesheed ayaa ah faslun fi lqasaamati qasaamadiiba u baab yahay axkaamta caddaynteeda qasaamadu marka waxaa leeraa dhaarmood nacam waxayna ku timaadaa sida badan qof la dilay oo markaasi dad lagu dhex dilay dhexdooda lagu tuhmaayo inay iyaga dileen laba qoloo isdagaalsan meel qolo labadooda qolo qolo ka mida meel ay degan tahay ayaa ninkaanoo dhintay lagu arkayba markaasaa qoladii ninkaan dhiiggiisa lahayd waxay yidhaahdeen idinkaan naga dishiin calaamad marka lagu rumaysan karana waa jira oo tuhun jiro markaa see marka maxaa lagu kala saarayaa asaamada marka waxaa kaloo la yidhaha aymaanu dimaa dhiigga dhaartiisa dhiigaga dhaarteeda waida qtarana haddii uu la xidhiirsado bidacwo dami dhiigga sheegashadiisa lowthun haddii uu la xidhiirsado lowth tuhmad ayb lowthka oo yaqacu bihi uu ku dhacaayo isaga sababtiisa fi nafsi nafsadii dhexdeeda sidqu sidqulmudacii muddaciga runsheegiisa uu ku dhacayo xalafalmudacii midkii sheeganayay dhiigga uu dhaaranayaa khamsiina konton yemiinan min yemiinin dhaara abuu dhaaranayaa wastaxaqa diyata buuna mutaysanayaa halkan marka wuxuu leeyahay wuxuu ku bilaabay musanifku waid اqtarana bidacwa dami lowhun nin baa maxkamaddii yimid qoladaas waxbay iga dishay buu yidhi dhiig buu sheeganayaa isaga lowth baana marka sheegashadiisaas mid iska mujarad a ah maahane tuhunaa jiro nimankan waxaa lahay dadkan marka meeshooda lagu dila iyagoo ninkan u dhaaranaya iyagoo dadkan u dhaaranaya iyaa la maqlay maalan colaad baa ka dhaxayso ninkii asagoo nabad qabow meeshii tegey soo dhiiggiisi ku galgalanaya la arkay nabar nabar uu ku yaallo lowth marka kaas waxaa la yidhaha marka qariinadaas ayaa lowth la dhaha waida اqtarana hadduu la xidhiirsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa lowthun qariino yaqacu bihi qariinada oo yaqacu sidqulmudacii mudaciga runtiisu ay dhacayso bihi bisababihi qariinadaa sababteeda fi nafsi ay ku dhacayso nafsadii waxaa laysleeyahay yacnii ninkan run amuu sheegayaa waxaa muuqanaysa marka haddii uusan jirin qariina haddaynan jirin mala wax dhaartan baabkan ma la gelaayo baabkan markii tuhun jiro markhaatina hadda aan la tuhunkaas iyo dhaartan baa laysku kabaa marka xalafa uu dhaaranaya almudaci midka muddaciga wax sheeganayo qasaamadu marka qaacidadii guuday khilaafsan tahay marka low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalun amwaala qowmin wa dimaa'ahum laakin اlbayinaةu calى اlmudaci wاlyamiinu calىa man ankar dhaarta waxaa lagu lahaa jiray qofka waxma dilin dhahaayo maanta waxaa dhaaranaya ninkii waxbaa iga dishay dhahaayo waa xukun ka duwan marka xukunkaas hamsiina yamiinan konton dhaar buu dhaaranaya konton jeer buu dhaaranaya marka hal qof oo ay dadka iska soo bixiyaan baa dhaaranaya ama konton iyaga abaa dhaar dhaar hal dhahda min hal hal dhaar marayso konton dhaar unbaa la rabaa marka wastaxaqa wuxuu mutaysanaya addiyata diyadii meeshaan marka waxaa ka muuqato diye unbaa lagu qaataa dhaartee yacnii qisaas laguma helaya bimujarad dhaar aad yacnii konton jeeroo la dhaartay qofka naftiisii wata ma la dhahayo disha diye unbay ku mutaysan maal waa lagu mutaysan karaa laakiin naf maya lianna maxaa yeelay bayinada markhaatida iyo dhaarta waa kala xoog badan yihiin dhaarta waa daciif marka markaatida la fiiriy hadday markaati hayso lahaayeen waa loo waa dilo lahaayeen ninka saasay ku yeelan lahaayeen haddii laakiin aan markaati lahaynin ee wuxuuba ay iska yihiin dhaar iyaga ay konton jeer dhaarteen diyo unbay ku mutaysanayaan bacd almadaahibna waxay leeyihiin qofkaasaaba la siinaaba nacam orod dishaa la leeyahay mar hadday dhaartaan madaahibta qaarkoodna waxay leeyihiin laa diya walaa qisaas midna kuma waajibo qasaamo sidaan marka unbaa hadda calaa kulli xaal <clears throat> xoog badan wain lam yakun oo nebigu diyo unbuu ka baxshay markaa qasaamadii wakhtigiisii markaa jirta wain lam yakun hunaaka meesha haddaysan jirin lowthun ayb inkastoo isaga midda nebigu qoladii markii muxayisa iyo xuwayisa iyo ninkii kale cabdiraxmaan ibni sahal ee israacay khaybaray tageen yahuud dad cadoway ahaayeen waxaa la arkay marka cabdiraxmaan oo saddexdooda midkood oo dhiiggiisii dhex dabaalanayo nebigay u yimaadeen yahuud waxay naga dileen bay dhaheen yahuuddii marka nebigu sal ll ly slam waxa uu yidhi yahuud waa idin dhaaranaysaa konton yani waa dhaara konton dhaar dhaartuu yidhi idinka waxaad helaysaan markaasi saaxibkiina dhiiggiisa waa helaysaan markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahi see u dhaaranaa wax aanan arkaynin annaga ma ku dhaaro karnay dhaheen yahuuda idin dhaaranaysa marka fatabra'ukum waa idiin beri noqonaysaa markaas beri bay noqonayaan dhiiggaasay waxaas oo dhan beri bay ka noqonayaan iyaga hadday konton dhaarood idiin dhaartaan markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahayow maxaan ku falaynaa yahuud dhaarteeda waa iska dhaaranayaan waana na duudsiinayaan wixii aan lahayn see yeelaa buu yidhi marka rasuulka sala allahu alayh ali wasalam idinkiina dhaar ma rabtaan qolada aad sheeganaysaan dhaartoodiina ma ku qanacsanidin iska taguu yidhi marka isagaa marka diyada bixiyey rasuulka sal l slm boqol halaad ayaa wuxuu ka siiyey maalkii muslimiinta feyg ahaa ayaa boqol uu ka siiyey ordaha qaata marka qasaamo in wax loo dilaayo marka nas sariixa ma lagu haayo dilkana ma la aadi karo oo qisaasta waa xuduud oo kale waay walxuduudu tudra'u bishubuhaat xuduudda haddii ixtimaal iyo shubha soo gashana waa laga tagaa shubuhaadkaa lagu riixaa ayb wain lam yakun hunaaka lowthun lowth haddii uunan jirin meeshaas wax qariinaha xoog badan meeshii ma taallo falyamiinu dhaartii cala almuddacaa calayhi kan lagu sheeganayaa lagu leeyahay markaas wax qariinaha meeshii ma taallo haye dhaartii waxay ku soo wareegeen marka qoladii kale waa dhaaranayaan bis sidaasayna marka uga beri noqonayaan ayb muddacaa calayhi marka konton dhaarood buu dhaaranaa marka isagana wa calaa qaatili nafsi nafta kii dilay korkiisa waxaa ah naftii dayaalmuxaramati la xarimay oo dilkeedu uusan bannaanayn kafaaratun baa laga rabaa diyo wuxuu kuu soo sheegay qisaas xukmu muujibi alqisaas wa xukmu muujibi diya buu kuu sheegay wixii diyada axkaamtii diyadana waa kuu soo sheegay ninkan wax dilay horta waxaan intaas ahayn ma lagu leeyahay qisaas haddii la qisaaso kafaaro lagama rabo iyada war ma leh kafaaradii seeba loo baxa ninka waaba la dilayy laakiin haddii aan la dilin ee uu diyo wixiisa ku guto waa la cafiyey diyadiibuu iska bixiyey boqolkii halaad waa dhiibay wax kale ma laga rabaa haa wa calaa qaatili nafsi nafsaddii kii gooyey almuxaramati la xarimay si kastaba ha ku gooyee khada iyo camdi miday doontaba ha ahaatee kafaaratun baa ah korkiisa kafaaro kas hadduu wax ku dilay iyo haddii uu khada wax ku dilay intaba haddaan la qisaasin markaas kaska wax ku dilayo cidqu raqabatin luqun xoraynteed baa ah ayb taas oo saliimatin <coughs> raqabada oo muminatin oo saliimatin nabad gashay min alcuyuubi ceebo ka nabad gasho ceebahiiday almudirati dhibaysay ceebaha wax dhiba waa inay ka nabad gashaa fain lam yajid haddii uusan helin fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo isku xigto ayuu soomayaa suurat الnisaa yaana tilmaamaysa oo intaba waxaa ku jirta fataxriiru raqabati mu'mina wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaطa'a waman qatala mu'mina khaطa'an qofkii qof mu'mina marka khata iyo u dilo fataxriiru raqabati mu'mina ayb wadiyatu musallamat ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu ayb marka labadii diyadii iyo waxaa laysugu daray iyo kafaaradii oo ah addoon in la xoreeyo ayb haddii la waayana faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni towbata min allah ayb haddii la waaye marka laba bilood oo isku xigtuu soomaya mutataabic ah shaarixan ibnulqaasimka marka wuxuu yidhi fain cajaza almukafiru can sawmi shahrayni liharamin aw laxiqahu bisawmi mashaqaة shadiidaة aw khaafa ziyaadaة اlmaradi kafara biطcaami sitiina miskiina aw faqiira haddii uu soonkii awoodin lixdan miskiin buu quudinayaa buu halkan ku dhigay waana qowlka marjuuxa ah qowlka u dhigay isaga marka shaaficiyada marka qowlka agtooda raajixa kaa waxay tahay idcaam ma leh kafaaratu اlqatli iyada idcaam ma leh maxaa yaele nasku wuxuu tilmaamay addoon in la xoreeyo haddii la awoodi waayona eh, haddii la awoodi waayona soon idcaamku marka qiyaasaa lagu keenay kafaaraadkuna qiyaas lama gelin karo wax macquulmacnaa maaha qiyaas marka ma geli karo marka waxaa weeyaan un eh, idcaam marka ma jiraayo dimadiisaas un marka addoon marka uu xelo inuu addoon iska xoreeyo ama markuu soonkii awoodo inuu soomo ayb marka qowlkaasi marka qowlka wuxuu ku socday marka khilaafu ladharkii buu ku socday khilaaf ladhar laftirkiisu qowl xoog badan waaye laakiin marka xoog badnaanta la fiiriyo kan idcaamka aan sheegaynin oo m idcaam ma jira dhahayaa ka xoog badan isaga marka musanifka laakiin kore abu shujaaca wuxuu sheegay labadan bis idcaam isaga maba sheegin waana midda qowlka adharka sida uu ku socdo wabilahi towfiiq